علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله الحسن waxaan ku soo jiray aqsaamu اlkhabari bاctibaari quwatihi wa dacfihi khabarka ama xadiidka intuu u qeybsamo marka laga hadlayo xagga quwada ama sixada ama qabuulka markaad tidhaahdaba iyo dhinaca dacfigu soo horjeeda waxaa loo qeybiyey maqbuul iyo marduud maqbuulkii yaan guda gallay waxaa loo qeybiyey laba ra'iisi ah aلsaxiixu wاlxasanu saxiixii baan kusoo jiray shalayto to cashirkeeni tacriifkiisi baa laga bilaabay maraatibta saxiixa kutubtii u horreysay laga alifay kutub mustakhrajaad la yidhaahdo oo saxiixaas laga dul sameeyey ama matniga iskamid mid sanadka ku kala duwanaan karaan oo waxa ay faa'iideeyaanna laga soo sheekeeyey arrimahaasaan ka soo baxnay masaa'il kale oo yar yarahana way raacsanaayeen oo maraatib saxiix ama kutubta axaadiista ah iyadana la alifay kuwa u sarreeya shuruudda sheekhayn oon aada u qeexneen ay u badan tahay uun kuwa hore ee saxiixa uuna u shardisteen inay yihiin haba kala baxsanaadaano muslim iyo bukhaari waxyarbaa ku kala duwanaadaano mutafaq caleyhi haddii la yidhaahdo maxaa loola jeedaa masaa-ishaasaa ka soo baxay qeybtii koowaad ee saxiixii haddii intaa nooga dhammaatay waxaa ku xiga alxasan saxiixa aan ka soo sheekeynay wuxuu ahaa alsaxiixu lidaatihi kadibna alxasanu ayuu ku xujisiiyey wuxuuna ola jeedaa musanifka alxasanu lidaatihi kadib wuxuu geli doonaa labadii keyrkeed saxiixun ligayrihi iyo xasanu ligayrihi alxasanu xasankii buu ku saabsan yihi xasan maxaa la yidhaha tacriifuhu luqatan huwa sifatu mushabaha ayuu ku yidhi min alxusni baa laga keenay gariib iyo casiiz iyo oo kala weeyaan bimacna aljamaal xusnigaasna waxaa loola jeedaa qurux oo kale wey marka alxasanu kii quruxsanaa oo kale ay noqonaysaa lidalika sibtaan rasuuli illaah nabiga calayhi salaam labadiisii wiil ee gabadhiisa ay dhashay waxaa la dhihi jiray alxasanu walxusein baa la dhihi jiray mid saddexaad asagoo yar saqiirana waa jiray kee ahaa muxsin muxsin baa la dhahaa wuu dhintay kaasagu yareeb ku dhintay ee raggii tarmay xasan iyo xusein bay ahaayeen marka istilaaxan xasan waxaa loola jeedaa oo marka luqada laga soo baxo ma macna xasan ikhtalafat way iskhilaaftay aqwaalulculamaai culummada aqwaashooda iyo hadalladooda iyo ereyadooda kuna saabsan fii tacriifi lxasani xasanka tacriifkiisa markay ka hadlaayeen iyo qeexidiisa culummadu aragtidooda way kala duwanta iyo sida ay ku kala qowleen nadaran markaan fiirino liannahu xasanku mutawasitun inuu yahay mid dhexdhexaad ah oo dhexda ku jira wuxuu u dhexeeyaa bayna saxiixi saxiix iyo daciifi buu udhexeeyaa xasanku sidiisaba martabo saxiixa iyo xasan daciifka udhexeysa weeyaan buu kuleh dhinacna dee saxiixi buu lamid yahay oo maqbuul wey dhinacna martab ahaan hoos buu ka jiraa oo ka hooseeyaa daciif kale waa ka koreeya mutawasitun wuxuu u dhexeeyaa bayna saxiixi xadiidkii saxiixayo wa daciifi kii daciifkaha walianna bacdahum qaar kamid a ah, yaa carafa wuxuu u tacriifiyey xasankii markuu sheegayey axadda qismayhi labadiisi qaybood mid kamidu ku tacriifiyey xasanku laba qaybood soo ma ah alxasanu lidaatihi walxasanu ligayri qaar baa intay boodeen culammadii kamid ah iyo xasankii waxay ku tacriifiyeen xasanu ligayrigi xasan ibnu hayrina waa qeyb daciifka mid a ah, oo daciif kale lagu daray oo deena xasan sidaa ku noqday xasankii marka saxiixaba u dhowaa yay waxay ku tacriifiyeen qeybtii daciifka aheyd waliana bacdahum qaar culammada kamida ah carafa waa tacriifiyey xasanka axadda qismayhi labadiisa qeybood mid ka kamidu ku tacriifiyey lamana rabin waxaa la rabay qeybta xasanu lidaatiha in la tacriifiyo xasanulkayrihi un laba daciifoo laisku daray oo xasan isku noqday markaas waxayba awoodi siiyeen xasanu likayrihi bay ku tacriifiyeen sida noo imaan doonto imaam tirmidi wasaadkuru waxaan sheegi doonaa bu kule bacda tilka tacriifaat tacriifaatkaasi xasanka laisku khilkhilaafay qaar ka midaan kuu sheegi doonaa bu ku yidhi uma kadib baan akhtaaru dooran doonaa maa araahu waxaan anigu u arko awfaqa inuu waafaqnimo badan yahay min gayrihi gayrkiis uu ka waafaqnimo badan yahay xagga sawaabka maa araahu awfaqa lisawaabi min gayrihi saas ka wada midkaan u arkay inuu sawaabku waafaqsan yihi aqwaasha markan kuusoo aruriyo sawaabkan kuu sheegaya dariiqadaana way isticmaalaan de culummadu wixii masalo khilaafi ah markaad ka hadlayso horta waa inaad cardiso oo masalada khilaafigeed aad banaanka soo dhigto adoo madhabka keliya aan sheeganaynin madaahibta kale iyo aqwaasha kale oo dhan banaanka soo dhig si siman oo cadaaladana usoo dhig lan xaq raadis unbaa tahay xaqana meeshu ka muuqan doona lama ogo markaad banaanka soo dhigta niqaash ku samee marka niqaash maxaa sawaaba maxaa sawaab aheen ka sawaabka ah wajhu sawaabkiisa muxuu yahay ka khaa wajhu khata'iisa muxuu yahay tarjiix baa kusoo baxaya marka dambe tarjiixii marka wuxuu leeyahay aqwaashi baan soo aruurin kadib baa midka aan leeyahay waa mukhtaar baan sheegaya ee la doortay ee leeyahay sawaabku waafaqsan yihi saddex marka kaaga soo qaaday midna asagaa marka dambe kuu khulaaseyn doona wuxuu yihi tacriifu alkhaaabiyu alkhaaabiyi abu sulayman alkhaaabi alimaam shaafici ninka asaga ee khaaabi la yidhaahdo culamada waxuu ah kamid yahay muxaqiqiintu kamid eh, yahay abu daawuudka xataa waa sharxaa huwa maa curifa makhrajuhu buu yihi huwa xasan waxaa la dhahaa maa xadiidka curifa la gartay makhrajahu makhrajkiisa la gartay makrajkiisii baa la gartay culimmada maqraj markay dhahayaan waxay ola wadaan midaarulxadiid meeshu ku wareegayo mathalan waxaad aratay xadiid ku sugan fii sunani tirmidi sanad buu leeyahay fulaan can fulaan can fulan can rasuulillah matrigii baa la galay isla xadiidkaa laftirkiisa abu daawuud buu ku sugan yahy sanad buu taxay labada sanad meesha iskaga imaadaan mathalan kan laba sheekh markuu socdayba xasanulbisri buu yuu galay kana markuu socdo xasanulbisri buu galay halkaasaa laskala iskala tallaabo qaaday meesha iskugu imaadaan ayaa makhraj la yihahda midaara waa la yihahda labada xadiid makrajkooda halka iskaga imaanayaan ku wareega xadiidka wey sanadka haddaad akrisana hebel waad ogu tegi sanadka akrisana hebel baa laskugu imaanay mesha laskugu imaanayo qaar saasay kufasirayaan huwa maa curifa makraj makrajuhu xadiidka makhrajkiisa iyo meesha uu ka indilaaqay kasoo baxay la gartay wey washtahara rijaalahu rijaashiisuna ay mashhuur noqotay soo maarti ishtahara rijaalahu mu iska yiri ishtihaarka marka la rajixin khaaabi wuxuu iska yiri washtahara rijaaluhu meelaha lagu haystay kamidta saad xasan udhigi kartaa washtahara rijaaluhu faxasb ya washtahara rijaaluhu waa inaad sii qeexdo oo tirahda ishtihaaran laka ishtihaari saxiixi laana saxiixba washtahara rijaaluhu buu soo geli xasan iyo saxiix ba madaxas ku gelis meesha bayquri baa kaga fiican wuxuu yihi walxasanu lmacruufu durqan waqadat rijaaluhu laa ka saxiix ijtaharad buu yiri soo ma mashhuur weeye laakiin saxiix ma gaari karo kusoo yiri saas inuu dhaala rabay kana washtahara rijaaluhu baa mashhuur noqotay laakin ishtihaari saxiix inuu dhaala rabay sida saxiixa uu mashhuur yahay ma aha uu ka hoseeya halkaas kala bixi lahayen waa iska idlaaqay markaasaa lakala garan waayey ma saxiix buu tacriifinaya mise xasan buu tacriifinaya waa isku darmadeen waa meesha makhadka lagu uu musanifka hadda uu ku dhaliilayo weye warka wuu ka tegi doonaayo ma rajixi doona hadalkan huwa maa curifa maqrajuhu wey makrajkii xadiidka makrajkiisa la garanayo sanadkiisa iyo meesha uu maro iyo meesha ku wareegayo rajaashiisa la garanayo waishtahara rijaaluhu rijaashiisuna ay mashhuur tahay waxay mashhuur ku tahay bihiqati walcadaala wadabdi bay mashhuur ku yihiin laakiin inuu kala soocaa la raba meeshaas wa calayhi madaaru lakhari alxadiidi wa calayhi xasan haddaad maqasho korkiisa yuu madaaru akhari alxadiid xadiidka badankii halkaas ku wareegaa axaadiista mutawaatirka iyo iyo iyo axaad ayaa badan ya axaada badan axaadi marka la imaado oo xagga fiqada iyo laga hadlayo axaadi way maqbul bmaqbul maqbulki soo qaado maqbulku meequ uqaybsamay saxiix iyo xasan kee badan xasankaa badan saasuu kuleyahy xasankaa badan saxiixeynka bukhaari muslim markii laga bixiyo inta kale rag baaba wuxuu leeyahay ma taraka ila nazru yasiir wax yar bay ka taga rag baa ku doodaysoo marag waxaan kale faraha badan waa xasan marka axaadiista xasanada ka fara badan axaadiis saxiixada axaadiista mutawaatirada iyo axadan axada badan marka wuxuu leeya wa calayhi cala alxasani ayuu korkiisa u ahaaday madaaru akhari alxadiid xadiidka badankii asagoo ku wareegaa wa huwa aladii yaqbaluhu akharu lculamaa culummada badankood way aqbal midkay aqbalaan wey akharu culamaa way aqbalaan wax yaroo mutashadidiina mooyeene xasanka waa maqbuul sida saxiixa loo xujaysan maa loo xujaysani wayastacmiluhu waxaa isticmaala caamatu lfuqahaa fuqahada badankoodna ama kulligood kulligoodba caamadu aktarna wuu noqdaa jamiicna waa noqdaa wayastacmiluhu waxaa isticmaala caamatu lfuqahaa ee jamiicu lfuqahana waa isticmaalan xasanka fuqahadu dee daciifka iyo mararka qaar ka geli danta ka geli oo iska daliishadaan maxaad u malaynaysaa xasanki way xujaysanayaan markay masaa-isha fiqiga iyo farciyaadka ay soo cardiyaan ta'siil bay u sameeyaan aqwaashan la aruurinaayo iyo masaa fiqiga iyo taxliil iyo taxriimka ay niqaashayaan fuqahadu waxay u baahan tahay in la helo ta'siil sharciya ah. xageed salka saartay fiqiga faqiiha markuu masalada ka hadlayo laabud waa inuu sheego warkiisa xujo maaha warkiisa faqiiha xujo maaha saxaabadii nabigaaba laisku haystaa ma xuja qowlkase xujo maehe oo sida raajixa aynan xujo ahayn hadduunan maaragtay ijmaac aynan ahayn masaladu ayna isku raacin oo khilaafa meesha u joogo laysa axaduhumaa xuja cala alaakhar marka fuqahada kalena waa sidoo kale marka hadalkooda waxaa weeyaan masaa-ishii soo saareen fiqigooda iyo fahamkooda ilaahay uu siiyey bay banaanka soo dhigeen lakin waxa ay banaanka soo dhigeen ay axdaasta iyo masaaisha nawaasilta ay kor saareen ay dheheen waa xaraan ama waa xalaal ay leeyihin ka hadlayaan waxaa un la qaadani marka ay tasiil usameeyaan tasiil markay usameeyaan asal markay u yeelaan asalka kitaab buu noqon karaa qur-aan aayad xadiid buu noqon karaa xadiidkaasa wuxuu noqon karaa maqbuul iyo marduud buu mararka qaarkood mid walba ka noqon karaa nasiibkood ah, rag baa lagu qabsan xadidkaada daciif wey walidalika masladaada o dhan waa la tuuraya hebel masladiisa saxa lianu daliilkiisa saxiixa qiyaas buu noqon karaa waxay ku tasiilinayaan ijmaacu lumma noqon karaa calaa kuli xaal fuqahaadu waxyaalahay daliishadaan ee masaa-isha ay ka hadlaayeen in fiqiga ay ku ta'siiliyaan waxaa kamid a xadiidka xasanka ah intaa wey wayastacmiluhu waxaa isticmaala xasanka caamat lfuqahaa tacriifka koowaad intaa horan wey intan kale waa iska xasankii buu baalbaalinaya oo inuu badan yahay fuqahada iyo culmaduna ay isticmaalaan buu ka hadlay xukunkii buu ka hadlay xukunkii ee tacriifkii mxuu xagee ku dhameeyey huwa maa curifa makhrajuhu washtahara rijaaluhu intaa wey tacriifkii inta kale waa xukun iyo in la bidhaamiyo meeshuu ku badan yahay aleyhi midaaru akthar xadiid waa inuu badan yahay wahuwa aladi yaqbilu aktharu lculamaa wa yastacmilu amat fuqahana waa xukunkiisa wey inuu maqbul yaho la aqbalayo tacriifka labaad ee xasanka tacriifu tirmidiy wey tirmidi iyo termidi iyo turmidi way ku banaan tahay muthalithu ta baa la dhahay muthalithu ata tada muthalatth wey haddaa rabto kordhaw haddaa rabto hoosdhaw haddaa rabto god abu ciisa ninka ah, ah, la dhihi jiray abu ciisa maxamed bin ciisa atirmidi maxamed bnu sawra kulu xadiithin xadiid walba ayuu yidhi xasan waxaa la dhahaa xadiid kasta oo yurwaa la wariyo oon laa yakuunu uunan ahaanaynin fii isnaadihi sanadkiisa dhexdiisa man qof yutahamu la tuhmaystay bilkadibi been lagu tuhmaysto walaa yakuunu lxadiidu xadiidkana uunan ahaanaynin shaadan mid shaada oo wayurwaa la weriye haddana min gayri wajhin wejkan asaga ee horeen sheegnay wej aan ahayn naxwa dalika sidan oo kale loogu wariyey fa huwa midkaasaa cindanaa agtaanada xadiidun xadiida xasanun wanaagsan tacriifkan hadda uu ku siiyey waa tacriifu alxadiidu alxasani ligayrihi alxasanu ligayrihi bu ku tacrifiyey soo maarti meesha xasanu lidati inuu tacrifiyo la rabay xasanu ligayrihi buu tacrifiyey wuxuu kulu xadiidin yurwa xadiid kastoo la wariyey laa yakunu fi isnaadi man yutaham bilkadib qof been lagu tuhmaystay sanadkiisa ma leh been been baan lagu tuhmaysana laakiin sayidulxifdi wuu noqon karaa wuxuu noqon karaa qalad qof ku dhacay waxaaso dhan waa noqon karaa xadiidkan ka warinayo laakiin kadibka qofka hadduu beenaala yahay warkiisu isagu ma kamaayo laa yanjabir kor ooma kici karo marka man yatahim bilkadib baa iska ilaalinayna sida kale daciif ahaade walaa yakunu xadiidu shaadan shaad hadee dad hiqaado khilaafayna ma aha laakiin sidiisu daciif yahay waa daciif aan hiqaad khilaafin hadduu khilaaf uu la yimaado munkar buuba noqonaya kadib hadduu la yimaado oo beenala yahayna warkiisa la qaadanba mahayo haddii kun mutaabaco uu la yimaado kun mutaabaco kun xadiid oo kale hadday xoojiyaan oo isagoo kalea isagoo kalea kor u kici maayo marka ma laa yakunu fi isnaadi man yutaham bilkadib bu ku walaa yakunu xadiidu shaada noqon mahay wa yurwa marka intaa waa dariiq xadiidka noocaasa ee asagoo kale haddana la helay saasuu kuleyahy asagoo sidaas aho sanadkiisa mutahim bilkadib kuma jiro shaadna ma aha dariiq noocaasaan helay xadiidkiisa sanadkiisa uu sidaa sanad kalaan helay oo isla sidaas oo kalea ama ka yar koreeya ayaan helay isku dar labadaas maxay noqdeen xasanu xasanulgayri bay noqonayaan laba xadiid oo daciif o isku dar xasanulgayri lakin musanifka marka xasankiiba ku tacriifiyey imam tirmidi wa yurwaa la wariyo min gayri wajhin waj gayrkiis naxwa dalika sidan oo kalena dariiq kale uu ku yimaado fa huwa midkaas cindana agtaanada xadiidun xasanu wa xadii xasana soo maart alka xasanu ligayrihi buu ku tacriifiyey meeshan waxaa lagu haysto kamida tirmidi ee laleeyahy tacriifkan isagaa waa marjuux in xasanu lidaatihi sidan lagu tacriifiyo sax maaha sidan waxaa la dhahaa xasanu ligayrihi xadiid daciif ah dضacfigiisana uuna shadiid ahayn oo mutahimulkadib uu ku jirin shaad hiqaad khilaafayna uuna ku jirin sidiisa kale se daciif ah oo dariiq kaleo isagoo kale loo helay isku darkoodaasa xasanu ligayrihi ay noqonayaan saasaa xasanu ligayrihi la dhaha saasaa waxaa la dhaha xasanun ligayrihi lakin xasanu lidaatihi ma la dhihi kara sidan maya xasanu lidaatihi waa rijaal thiqaada oo lagu kalsoon yahay dabdigooda iyo thiqanimadooda iyo cadaaladooda cadamu shuduud walcila shantii shardi ee laga helay saxiixa laga helay keliya dabdigoodan dabdigii saxiixa gaari karin intaasay ahayen kan laakiin waxaa weeyaan mutaham bilkadib unbaa loo diiday mooyeene daciif wey noo tacriifinay marka xasan ligayrihi way midkaad noo tacriifisay tacriifu ibnu xajar u imo marka xasan muxuu ku tacriifiyey ibnu xajar qaala wuxuu yihi xaafid ibnu xajar raximah llah wa khabaru laaxaadi aaxaada khabarkooda binaqli cadlin taami dabdi binaqli cadlin qof cadli ah cadaaladda waa soo ogaanay almuslim albaaliq alcaaqil ah hayru makhruumin bilmaruuc a hayru makhruumin maruuc wa khabaru laaxaadi aaxaada khabarkooda binaqli cadlin taami dabdi cadli lagu kalsoon yahay cadaaladii deegaanadiisa uu soo naqliyey taami dabdi dabdigiisana uu taam yahay soo maarti taamu dabdi waa saxiixi mutasili sanadi sanadkiisana uu taxan yahay oo inqiaac iyo kalago una ku jirin sanadku gayru mucalalin aanan cilaynin oo cilana ayna gelin cilo qaadixaa loo jeedaaye oo xadiidka ceebeene walaa shaadin shuduudna una jirin oo dad arjax oo ka raajaxsan una khilaafin huwa xadiidka shuruudda shanta laga helay asaxiixu lidaatihi baa la yihahda bu ku yihi xaafid ibn xajar fa in khafa dabdu xasan baan rabnay awey wuxuu ku yidhi fain khafa dabdu intan bay kala duwan yihin dabdigii hadduuna taab noqonin oo khafiif yahay falxasanu lidaatihi baa la yidhaahdaa waka marka xasanu lidaatihi iyo saxiixu lidaatihi waxay kula duwan yihiin taamu dabdi iyo khafiifu dabdi khafiifu dabdi waa xasanu lidaatihi saxiixu dabdina cafwan taamu dabdina waa saxiixu lidaatihi saasay kula duwan yihin qultu buu ku leeyahay imaamku kitaabka alifay wuxuu leeyahay fakaana alxasana xadiidka xasanka waa asagoo cinda ibni xajara ibni xajarin agtiisa huwa saxiixu waa un saxiix xasan waa saxiixun idaa goortii khafa uu khafiif noqdo dabdu raawihi raawigiisa dabdigiisa xifdigiisa hadduu khafiif yahay oona taam ahayn ey qalla uu yaraado dabduu dabdigiisa uu yaraado markaas sidaasuu xasan noqon waa un saxiixii oo dabdigiisa uu hoos u dhacsan yahay huwa saxiixu saxiix weeyaan idaa khafa saxiixii hadduu hoos u dhaco ou khafiifo dabdu raawihi raawigiisa dabdigiisa xifdigiisa ey qalla uu yaraado dabduhu marka waa saxiix oo dabdigiisa hoos u dhacsan yahay ama uu naaqis yahay wa huwa maa curifa bihi lxasanu wa huwa midka asaga ee khafiifu dabdiga ah maa curifa bihi midkii ya ah, khayru baa mesha ku jirta ah. wuxuu yihi wa huwa khayru maa curifa bihi lxasanu ah, tacriifkaasi xaafid ibn xajar en hadda soo maray yuu rajaxayaa wuxuu leeyahy wahuwa khayru maa curifa waxa lagu tacriifiya waxa ugu wanaagsan wey bihi maaguba alxasanu xasan wax lagu tacriifiyo xasan tacriif la siiyo lidaatihi ka ugu wanaagsan waa midka xaafid ibn xajar oo in la yidhaahdo inkafa dabdu falxasanu lidaatihi wa huwa khayru maa curifa bihi alxasanu ama tacriifu lkhadaabi khadaabi tacriifkiisii u horreeyay soo maray fa caleyhi intiqaadaatun kathiira a ah, intiqaadaat fara badan baa ku sugan yani naqdi iyo duritaan iyo dacni iyo iyo radin badan baa ku jirta wax badan baa lagu radiyey wey intiqaadku intiqaadaatun ruduud baa kusugan iyo raddi iyo dacni la naqdiyey oo la radiyey kathiiratun fara badan waxaaba kamida midaan iska muuqata in soo maray ee ah washtahara rijaaluhu buu yiri xasankiibu wuxuu yiri washtahara rijaaluhu waxaa la rabay inuu kala qaado oo dhaho ishtihaaro saxiixiisa ma gaarsiisna ayib wa ama tirmidiyu tirmidi tacriifkiisa faqad carafa wuxuu ku tacriifiyey isagu xasanu lidaatihigii xasankii markuu tacriifinaya wuxuu ku tacriifiyey axada qismeey alxasan xasanka laba qeybood buu ahaaye qeyb kamiduu tacriifiyey wa qeybtaa uu tacriifiyeyna alxasanu ligayrihi wey soo maart xasanu ligayrihi buu ku tacriifiyey leanna wuxuu yihi qof mutahim bilkadiba oo shaada riwaayada ayna warinaynin lakin daciifa dariiq isagoo kalena loo helay labadaa daciif oo laisku daray xasanu ligayrihi baa la dhihi jiray kii buu ku tacriifiyey xasankii qusuur baa ku sugan isagana ah, walaslu sida asalkaana fi tacriifihi xasan marka la tacriifinaayo asal mkeeba ku dhacaa ma gayrihiiba ku dhacaa mise lidaatihi lidaatihi ba ku dhacaa marka asaga markaa asalkiibuu khilaafay tirmidi walaslu asalkana fi tacriifihi tacriif lxasani xasan marka la tacriifinaayo an yucarafa in la tacriifiya asala alxasanu lidaatihi baa loola jeedaa liana alxasana ligayrihi xasanu ligayrihigu daciifun waa xadiis daciif aho fi lasli asal ahaan daciif buu ahaa irtaqa kor buu u kacay ilaa martabati alxasani buu kor u kacay liinjibaari liajli injibaarihi kabashadii uu kabtay darteed bitacadudi duruqihi duruqdiisi oo badatay daraaddeed buu intuu kabmay yuu kor u kacay marka xasanka waxaa weeye xadiid daciifa oo daciif kale isagoo kale loo helay isku dar intay iscuskadeen yay kor u kaceen xasanu ligayri bay ku fadhiisteen marka marka wax saasahoo daciifa sayd xasan ugu tacriifin kartaa xasankii saliimka aha ee maqbuulka aha seeda ugu tacriifini tan marka musanifka daba taagan yihi tacriifuhu lmukhtaar haddu marka wuxuu sheegay markuu labadii aqwaal intuu sheegay laba wuxuu sheegay tacriif labadii tacriifna waa niqaashay labadiiba wuxuu yidhi waa marjuux kadib wuxuu sheegay qowlka raajixa wuxuu yihi tacriifuhu lmukhtaar xasanka tacriiftiisa mukhtaarkee la doortay wayumkinu an yucarafa waxaa suuragala in lagu tacriifiyo alxasanu binaan calaa maa carafahu bihi ibnu xajar inagoo ka tixraacayno ka dhexul qaadanayno ibnu xajar tacriifkiisii raximahu llah siduu u tacriifiye xasanka inagoo wax ku dhisayna in lagu tacriifiya bima yali sidan sidau isku hagaajiyey ibn xajar ila isaga wuxuu yiri un fain khafa dabdu falxasan lidati bu tacriif isku socdo saxiixii buu tacriifiyey xasankiina wuxuu yiri un meesha taamu dabdiga un khafiifu dabdi dheh intaas ku yiri marka isagoo tacriif loo sameeyey oo la taxay buu hadda kuu sheegaya wa yumkin waxaa suuragala an yucarafa in la tacriifiyo alxasanu xasankii binaan inagoo ku duldhisayna calaa maa carafahu bi ibni xajar ibnu xajar siduu ku tacriifiyey inagoo tacriifka mukhtaarkaa ah ku dhisayna bimaa yali sidan soo socotaa lagu tacriifinaya huwa waxaa laleeyahy xasan ma ay ladii waa midka itasala sanaduhu waa xadiidka sanadkiisa uu taxan yahay ma ay ladii waa xadiidka itasala sanaduhu sanadkiisa uu taxan yahay xiriiro inqidac kuma jiro inqidaac kuma jiro awalu sanad iyo aakhiru sanad iyo awsadu sanad midna ma kala go-in mutasil wey binaqli cadli qof cadli ah oo lagu kalsoon yahana soo naqliyey aladii cadligaasoo khafa uu khafiif noqday oo uu naaqisay dabduhu dabdigiisa soo maarti saxiixa maxaa la yihi aladii tama dabduhu badihi kana waxaa dii aladii khafa dabdu intaas kala duwan yihin can mithliha isagoo kaleu ka wariyey ilaa muntahaahu ilaa uu ka dhamaado sanadkii min gayri shuduudin shaad la-aan walaa cilatin cilo la-aan okaa xasan lidaati haddaa rabto asaga iyo saxiixu lidaati faariq basiit wax yar baa udhexeeya faariq udhexeeya waxaa weeyaan xagga dabdiga wey cadaalada waa iskaga mid dayaanada itisaalu sanad waa la helay cadamu shuduud wa cadamulcilla waa jirtaa halkan dabdiga iyo xifdiga markii la dhalabada in la tatansiye xifdigoodii ya waxaa li hebel iyo hebel isku xifdi ma aha hebel baa fahmo badan hebel baa xifdin badan hebel baa wuxuu xifdi aan ilmaamaynin a hebella waa isagona waa sidoo kale laakiin hawo lamartu wey waa lamarka lamarka labaad wey intaaba kala duwan yihin <clears throat> xukmuhu xasan xukunkiisa muxuu yahy xasan dhati huwa ka saxiixi waa saxiix fi lixtijaaji bi xujaysiga marka laga hadlaayo sida xasanka loo xujaysan xadiidka asaga waa la xujaysan axkaamtii baa lagu binayni xalaal iyo xaraam baa laga qaadani waa la xujaysan waa la deliishan dadkaa lagu wacdin karaa dadkaa lagu wacdin karaa xadidka xasanka waa saa macnaha huwa ka saxiixi fi lixtijaaji bihi wain kaana dunahu wain kaana dunahu haba ka hooseeyo xasanka saxiixa haba ka hooseeyo fi lquwa xagga quwada eh walidalika ixtaja waxaa xujaystay bihi xadiidka xasanka jamiicu lfuqahaa fuqahaada dhammaantood way xujaysteen wa cala ixtijaaj camiluu bihi waana ku camal faleen wa cala alixtijaaji bihi in xadiidka xasanka la xujaysto yay mucdamu lmuxadithiina muxadithiinta badankood ku tageen walusuuliyiina usuuliyiinta badankoodna ay ku tageen ilaa man qof mooyeene shada shaad noqday oo min almutashadidiina kuwa waxadkeeya ah kuwa mutashadidiinta la yidhaahdo oo ayaga qababa saxiix in la xujaystay mooyeene warkoodana aan lagu jirin lawaashaade inta kalese se xasanka way xujaysteen waqad adrajahu wuxuuba dhexgeliyey bacdulmutasaahiliin kuwa mutashadidiinta kuwa ka hooseeyaa jiro agga dhanka kale gana taagan oo mutasaahiliin la yihahdo mutashadid wuxuu yihi xasan ya alxujazani mutasahilla wuxuu yihi xasan iyo saxiix waa isku midba ah, warka wasadkaa ah marka la rabaa in la dhaho saxiix iyo xasan saxiixa horeeya laakiin xagga xujada waa la wada xujaysanaya wuxuu yihi waqad adrajahu waxaa geliyey bacdulmutasaahiliina waxay dhex geliyeen fi nawci saxiix saxiixa anwaacdiisiiba xasanka ku dareenba kalxaakimi baaba kamida imaamu xaakim w ibnu xibaan baaba kamida w ibnu khuseyma kamida saddexdaas magacooda ayaa sheegi kara maxamed baa sooma wa ka hadi maxamed wey mid walba maxamed baa xaakim iyo ibnu xibaan ibnu khuseyma kutubtooda sala soo maray musadrigii ibnu xibaan kitaabkiisi ibnu xibaan kitaabkiisa magaciis almusnad saxiix cala ataqaasimi walanwaaci saddex magac buu leehay sheekhu saas uu qoray isaga u magacaabay almusnad saxiix cala ataqasim walanwac buu yidhi waa laska soo gaabsada waxaa la yidhi ataqasim walanwac ba hadana laska yidhi waa lasii gaabsada waxaa la yidhi saxiix ibnu xibaan kan mashhuurka uu ku yaabo kaas saxiix ibnu xibaan baa la dhihi ah, kaasoo caan ku noqday ayib ibnu khuseymena waan soo sheegnay ibnu khuseyma maca qawlihim marka waa waxbay leeyihin xasanka xadiid xasana ah kitaabkooda saxiix bay ku magacaabayaan ah, way tasaahuleen maca qawlihim ayagoo haddana qaba oo ku tegay qowlkooda macooda laqabkiisa ay qabaan biannahu xasanku duuna saxiixi lmubayani saxiixii lasoo cadeeyey awalan markii hore saxiixii marki hore aan soo caddeynay inuu ka hooseeya xasanka way qabaan wamaca dalika markay xadiid xasan arkaan saxiix bay iska dhahayaan mutasaahil mutasaahilin weeye way sahlayen marka saddexdaas marka laga hadlaayo xujiyada ama xasanka sida loola dhaqmi mutasaahil iyo mutashadid iyo mutawasit saddexdaasi madhab buu taagan yihi jamhuurtu waxay ku tagtay in xagga xujada saxiix oo kale uu yahay laakiin quwada xaggeeda uu xasanku hooseeyo oo saxiix ka hooseeyo inay u tageen mithaaluhu bal xadiid xasana mithaalkiisa nasiyo xasanu lidaati oo shuruuddaa laga helay ma akhrajahu tirmidiyu tirmidi wuxuu soo saaray wey qaala tirmidi wuxuu yihi xadahanaa qutaybatu qaala xadahanaa jacfar ibnu sulayman adubaciy can abi cimran aljawni can abi bakr bin abi muusa alashcari qaal samictu abi aabahay baan maqlay bu yiri bxadrat اcaduwi aabihis waa abu musa alashcari cabdullahi bnu qays cadowgii meel lashor taagan yahay iyo macrakadii iyo waaqicadii xaaladii dagaalka wixii lashor fadhiya galadii ayaan maqlay aabbahay oo yaquulu leh qaala rasuulu llahi sal slam wuxuu yidhi ina abwaaba aljannati jannada albaabaheedu taxta dilaali suyuufi seefaha hooskooday ku hoos jirtaa oo markuu mujaahidka seeftaa ku dhacdo uu dhinto seef baa la kor saara oo heeskeedii qabatay hadda ay ku dhacday oo u dhintay horu ka gala janadii saa wey macnaha taxta dilaali suyuufi seefaha hooskoodu ku jirta janadii alxadiid xadiidkaas marka waa xasan lidaati wuxuu leeyahy musanifka fa hada alxadiidu xadiidkan qaala canhu tirmidiyu tirmidi wuxuu yihi hada xadiidun xasanu gariibun saasuu ku yiri waa xadiid xasano haddana hariib ah isaga xadiidka xasanka qaqayb xasanu gariib iyo xasanu min hada alwajhi iyo xasanu saxiixi iyo xasan laa nacrifu ila bihada lwajhi xadiidu xasanu gariib saas yiri qaala wuxuu yihi wakana hada alxadiidu xasanan qultu buu ley musanifka wakana hada alxadiidu xadiidkan wuxuu ahaa xasana xasan buu noqday xasan lidati muxuu ku noqday wuxuu la ufiirsay sanadkiisa liana rijaalu rijaala isnaadihi alarbaca hiqaat sanadkaas afarta ee snadka xadiidka sanadkiisa afarta waa wada hiqaad qutayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu dariif albaqlani jacfar ibnu sulayman adubaci abi cimran aljawni wasmu cabdilmalik bnu xabib alsdi saddexdaas abi bakr ibn abi muusa hiqaad weeye afartuba markii jacfar laga soo reebo jacfar bnu sulayman wuxuu leeyahay liana rijaala isnaadihi alarbaca hiqaatun weeyaan ila jacfar ibna sulayman adubaci mooyeene fainahu xasanu lxadiid asaga hiqaada xadiidkooda saxiixa uu noqdo ma gaadhsiisne xadiidkiisa waxa weye waa isagaaba laisku haystaaba qaar baa hiqeeyey mathalan ibn ibnu maciin iyo ibn madini cali madini waxay leyihin waa hiqa saasay leeyihin bukhari wuxuu leey yukhaalif fi bacdi qaar xadiiska kamida waa la khilaafay imaam muslim raximah llahu tacaala wuu soo arooriyey kitaabkiisa fi saxiixihi ayuu ku weriyaa oo wuu isticmaalaa u dalishadaa min riwayati thaabit ibnu aslam albunani can anas ayuu ku keenaa jacfar ibnu suleymaankan qaar culumada kamida way daciifiyeen qaar waxay dheheen waa waa shiici bay dheheen rumiya bitashayuci shiicanimaa lagu marka dadkii ahlujarxigaha ah culimadii baa isku haysata markii la gorguriyey waxaa la arkay ninkan inay siday sheegeen daciifna unan ahayn saxiixna hadamaba gaari karo waa nin la isku haysto xagee muka kusoo fadhiisani xasan buu noqon marka xadiidkiisi inta kale iyagu xadiidkooda hiqaad wey oo raggaasi qutaybe iyo jacfar waxa ujeedaa abi cimraan aljawni iyo abibakr bin abi muuse iyo kuwa waa rijaalu saxiix wey waa rijaalu saxiix ninkaa markaa abi cimraan ninka la yidhaahdo jacfar binu sulayman ninkaasa xadiidka hoos u dhigay martabadiisa mar walbana waxaa la fiirini isnaadka xadiidka waxaa la fiirini qofka ugu martaba hooseeyaa la fiirini la dhihi maayo qutayba ku jira meesha waxaa ku jira abi cimraan aljawni abubakr ba ku jira maxaa saxiix loo dhihi waaye waxaa loo dhihi waayey jacfar binu sulaymaan ba ku jira oo martabadiisa ay ka hooseyso martabatu thiqat hadday ka hooseyso daciifna ma gaadhin oo rag waaweyn oo culumo ah oo lagu kalsoon yahay ayaa tacdiiliyey oo yaxya ibnu maciin uu kamid yahay ibnulmadini uu kamid yahay ah, muslim baa fi saxiixi kusoo arooriyey laakiin mutaabacaad iyo shawaahid iyo waxba laga yaaba inu ku keeno saas darteed xadiidkiisa xasan buu noqday bu kuleyahy ah, wa kana qultu wakana hada alxadiidu wuxuu noqday xasanan liana rijaala isnaadihi alarbaca isnaadka xadiidkan rijaasha ku jirta afarta hiqaatun weye hiqaad wey ila jacfar binu sulaymaan adubaci oon hiqa ahayn mooyaane oon hiqanimadiisa yani aan martabada kuwa gaarsiisnayn baa loo jeeda fainahu xasanulxadiidi weeyaan xasanulxadiid weya hiqadiisi waa laisku hayaa ugu yaraan marka wuxuu kusoo fadhiistay xasan lidalika sidaa darteed yunazl alxadiidu xadiidku wuxuu ka degay can martabati saxiixi buu kasoo degay ilaa martabati alxasani buu usoo degay soo maarti keenay sababta jacfar binu sulayman kaasaa martabatu xasan fadhiya maraatibuhu maraatibtiisa xasanku sidaan saxiixa usoo qaybinay maraatib isagana ma qaba wuxuu leey kamaa ana lisaxiixi maraatiba sida saxiixbu uu maraatib u leeyahay yatafaawatu biha ugu kala tago bacdu saxiixi saxiixa qaarkii can bacdin marka kale si ukala maraatib ay ku kala sareeyaan siuu uu saxiixaba ulahaa oan usoo marnay inay ilaa toddoba martaba loo qeybiyey soo meen ilaa toddoba martabo yaa loo qeybiyey ma kaana buhaari muslim waxay wariyeen wx buhaari keli w muslim keli wax shardigooda wax shardi axadkooda ila akhiri waan kasoo marray sida saxiixa maraatib u leeyahay yatafaawatu biha bacdu saxiixi saxiixa qaarkii uu kaga duwan yahay kaga koreeyo kaga koreeyo can marka kale a maraatibu midka saxiixa maraatib ku kala sareeya si uu leeyahay kadalika sidaas oo kale fa ina lilxasani xasanna wuxuu leeyahay maraatiba isaguna maraatib buu leeyahy waqad jacalaha dahabiyu alimaamu dahabi raximah llah wuxuu ka dhigay xasankii maraatibtiisa martabateyn laba martabo se u qeybiyey xasan laba martabo un weeyaan buu yihi faqaala wuxuu yihi dahabi faaclىa maraatibihi xasanka maraatibtiisa meesha u koraysa makhtulifa midka laisku khilaafay wey fii tasxiixi xadiidi ruwaatihi ruwaadiisa warinaysa xadiidka tasxiixintooda iyo wataxsiinihi taxsiini ruwaatihi midka laisku khilaafay wey martabada ugu sareysa xasanka waxaa weeye midka culamada isku hayaan war maahe ruwaadan wa waa riwaatu saxiix iyo maahe riwaatu saxiix waa ka yara hooseeyaan haddiiba laisku qabto wuxuu gaarayaa martabada u koraysa xasanku fadhiisan leanna wuxuu maamahanayaaba inuuba saxiixi noqduba mahanaya oo dad baaba qababa dad baaba qaba marka martabada ugu sareysa xasanka waa kaas makhtulifa fi tasxiixi xadiidi ruwaatihi ruwaadda warinaysa xadiidkooda kuwa tasxiixintiisa laisku khilaafay iyo wa taxsiini taxsiinintooda midka laisku khilaafay kaasaa martabada ugu sarreysa ka xadiidi bahz ibnu xakiim can abiihi can jaddi oka riwaayatu bahz ibnu xakiim can abiihi aabihiis oo xakiim ah can jaddi awowiis wa camr wa riwaayata camr ibn shucayb can abiihi can jadihi ayaguna jadkaasna waa cabdullahi bn camr bn caas wa ibnu isxaaq wa riwaayatu ibni isxaaqin maxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar almadani aw almadini ninka la yihaahdo can itaymiy qaar baaba qababa saxiix weeyaan xadiidka maxamed bnu xasan qaar waxay le warme ninkan waa mudalisa saduuq weeya xasan buu noqon martabadiis can itaymiy uu ka wariyay taymi taymigu waa maxamed bin ibraahim maxamed ibnu ibraahim ataymiyi buu ka wariyey raggaas martabada u sareysa xasankay wariyaan wa amhaali dalika iyo kuwa wixii la mathala oo mimaa wixii aqiila la yidhi inahu saxiix ragga la yidhi xadiidkooda waa saxiix ee laisku hayo qaarna ay leeyihin waa xasan martabatu xasanu alaclaa bay gelayaan martabada u sarreysay gelayaan wa huwa min adnaa maraatibi saxiix saxiixa maraatibtiisa meesha ugu hooseysa ayay ku dhacaan kuwa xataa le bay warinayaan haddana qolaa waxay leeyihin m waa ka hoseeya xasan bay warinayaan marka martabadaas ayaga martaba u sarreysa wey ba uma bacda dalika midkaa kadib ma makhtulifa midka laisku khilaafay fi taxsiini xadiidi ruwaatihi ruwaadda taxsiini xadiidi ruwaatihi ah, ruwaadiisa xadiidka ay warinayaan taxsiinintooda eh, taxsiin xadiid ruwaatihi ruwaaddiisa xadiidkooda <clears throat> in xasan laga dhigo la taxsiiniyo iyo watadciifihi ruwaadda xadiidka warinaysa daciifintooda kuwa laisku khilaafay waa martabada kale xasanka uu leeyahy marka aclaa aclaa martaba iyo martabadaas kale unbuu um leey labada martabon um. martabada waxaa laisku haya waa saxiix iyo waa xasan xasan marka wuxuu noqon aclaa buu ka qabsan tanna waxaa laisku haya waa xasan iyo waa daciif marka wuxuu noqonaya xasankii ayuu dhexda ka gelaya ama hoosta ka gelaya iktulifa fi taxsini xadiidi ruwaatihi wa tadciifihi wey martabada labaad ka xadiid ilxaarif ibni cabdilah wa caasim ibnu damra wa xajaaj ibnu ardaa wa naxwihi raggaa xadiidkooda haddiiba loo daayo khilaafa ka taagano rag baaba daciifinaya xajaajkaas iyo waa la daciifiyaaye haddiiba la daayo xasan bu marka kusoo fariisan labada martaba u leeyahy <clears throat> martabatu qowlihim culummada qowlkooda xadiidun saxiixu lisnaadi ay dheheen aw xasanu lisnaadi ay dheheen labadaasi yaa la tartansiin kee martaba sareeya waxaad arki wuxuu lagu leeyahay xadiidun saxiixu lisnaadi sanadkiisa xadiidkan waa saxiix waxaad kaloo arki xasanu lisnaadi sanadkiisa waa xasan labadaas iyo xadiithun saxiixun iyo xadiithun xasanun afartaasaa la isqaabilinaya qowlulmuxadithiina muxadithiinta oraahdooda iyo hadalkooda ay dhaheen haadaa xadiithun saxiixu lisnaad duuna qowlihim hadalkooda waa ka hooseeya haadaa xadiithun saxiixun ay dhaheen saxiixulisnaadi haddii la yidhaahdo iyo xadiithun saxiixun yaa sareeya xadiidun saxiixun baa sareeya <clears throat> leanna markii lagu yihahdo saxiixu lisnaad waxaa uun lagu damaano qaaday sanadka rijaashan ku jira xadiidkan asagaa ah, rijaashiisa sanadkiisu inay rijaalu saxiix yihiin baa lagu damaano qaaday laakiin matniga laguma damaano qaadin matniga waa saxiix laguma dhihin waxaa dhici karta inuu matnigu daciif yahay sixatu lisnaad laa yalzam sixata almatni sanadka hadduu saxiix yahay matnigu inuu saxiix yahay kama laazimayso saasuu le eh, eh, eh, ninki la yihahdo ibnu salax saasuu dhahaa marka waxaa dhici karta sanadka inuu rijaashiisa sixiyiin sax laakiin matnigii waxaa dhici karta inay cillo gasho waxaa dhici karta shuduud inuu galo oo dad uu ku khilaafo ayaa dhici karta rijaash waa rijaal saxiix leanna ninka ninka lagu leeyahay xadiidkiisa waa shaad lagu leeyahay waa daciif macnaheeda kama dhigna qofka asaga ee shaadka warinaya waa nin fiqa ah asagoo hiqaa wuxuu eersaday oo warkiisa loo qaadan waayey matnigan uu wato yaa wuxuu ka hor imaaday matni kale ka hor imaaday sanadkii waa saxo ragga waa fulan iyo fulan iyo fulan wey laakiin matnigaadan matni kaleu khilaafay matnigaad khilaaftaana kaa dad badan ama kaa hiqaysan saasaa loo turay marka haddii matnigii sanadkii uu saxiix yahay matnigu mar walbaba saxiix ma noqon karo waxaa dhici karta inuu daciif noqdo bisababi cila aw amase bisababi ish ashuduud ayaa dhici karta saa darteed hada xadiidun saxiixulisnaadi haddii lagu yidhaahdo matnigii waa saxiix kama dhigna lakin haddii lagu yidhaahdo hada xadiiu صaxiixu xadiikan waa صaxiix waxay ka dhigan tahay sanada wamatnan waa lagu damaano qaaday xadiikan waa xadii aan lagu noqonaynin bay ka dhigan tahay sanadkana rijaashii saxiixa iyo shuruuddii baa laga helay matniguna asagana shuduudna ma gelin cilana ma gelin saasay noqon marka hadda haada xadiiu صaxiixu isnaadi duuna qowlihim waa ka hooseeya hadalkooda ay dheheen culimmadu hada xadiiثun صaxix waa ka hooseeya oo xadiiu صaxiix intaa ka saraysa ba wakadalika qowlum hadalkooda hada xadiiu xasanulisnaad waa xadii xasanulisnaad aad aragtay meel ku aragtay duuna qowlihim waa ka hooseeyaa hada xadiidun xasanun la yiri maxaa yeelay sanadka oo rijaashiisa ay xasan noqdaan matniga inuu xasan yahay kama dhalanayso waxaa dhici karta rijaasha in rijaal xasan yihiin lakin matni inuu shuduud iyo cilo la dhici karta lakin haddii lagu yidhahdo hada xadiidun xasanun xadiidkan waa xasan sanadan wa matnan bay ka dhiganta sanadan wa matnan buu xasan yahay waa ku tacliilinaya musanifku waaka wuxuu ku leeyahy liannahu <clears throat> waxay labadaa isku mid una ahayn saxiixulisnaadi waxay duuna xadiisaxiix u noqotay xasanulisnaadi duuna xadiidu xasanin waxay u noqotay liannahu qad yasixu inuu asaxaa la arkaa oo mase yaxsunu uu xasan noqdo alisnaadu sanadka duuna almatni matnigase uusan ku jirin matnigu saxiix maaha xasanna ma aha sababtu maxay tahay matniga xagee laga galay matniga xagee laga galay sanadka hadduuba saxiix noqday lishuduudin shaadnimaa ku dhacday matnigii aw cilatin liajli cilatin cilo gashay daraaddeed soo maarti xagga sanadkii waad noo hagaajisay lakiin matnigii baa wax ku jira fakaana almuxaditha muxadidka waa isagoo idaa qaala markuu ku yidhaahdo hada xadiidun saxiixun markuu ku yidhaahdo qad takafala lanaa wuxuu noo kafaalo qaaday bitawafuri shuruudi sixati sixada shuruudoodii o dhan in la oofsaday alkhamsati ee shanteed fi hada alxadiid xadiidkan uu leeyahay xadiidun saxiix shuruudu lxadiidi saxiix oo dhan shantiiba waa laga helay bay ka dhigantay ama idaa qaala hadduuse yidhaahdo hada saxiixu صaxiixulisnaadi hadduu ku yihaahdo faqad takafala lanaa wuxuu noo kafaalo qaaday keliya bitawafuri shuruudi halaathatin shuruudin halaatha saddex shardi in la helay oo min shuruudi sixati sixada shuruudeedii kamida saddexdii shardi ee sanadka ku tacaluqday unbuu noo cadeeyay inay saxiix laga helay wahyo saddexdaa shardi ee sanad ku tacalluq maxay tahay itisaalu isnaad ko cadaalat ruwaad laba dabtuhum saddex saddexdaasuu noo kafaalo qaaday markuu ku yidhi saxiixu lisnaadi sanadka wuxuu saxiix ku noqon karaa in sanadka uu taxan yahay oo mutasil yahay in ruwaadda ay cuduul yihiin inay dabdigooda uu hagaagsan yahay oo taam yahay ayuu saxiix ku noqon karaa amaa nafyu shuduudi shaad oo la anfiyo wa nafyu lcilati canhu xadiidka oo cilo laga anfiyo falam yatakafal looma kafaalo qaadin muxadidka bihimaa labadaas markuu kuleeyahy saxiixulisnaadi shuduud iyo cilo midna looma kafaalo qaadin liannahu lam yatahabat minhumaa labadoodii midna ma cadaynin labadii midna ma sugin labadii midna ma sugin Ah, saxiixulisnaad buu ku yiri marka sanad muu ka hadlay xadiidkuna inuu saxiix noqdo sanad mase kuma tacaluqo sanad kale waa inuu saxiix noqdo oo laga helo itisaalkii iyo dabdigii iyo cadaaladii matnigan waa inuu saxiix noqdo cadamu shuduud wa cilla waa in la helo shantaasoo laisku darsaday oo saddexna ay ka imaanaysa sanadka labana ay ka imaanaysa matniga iyo xadiidku saxiix ku noqonay saxiixulisnaad baad i tiriye matnigan marka muxuu yahay xaalkiis ha ah, yaa lagu dhihi xasanulisnaad baad i tiriye saddex baad ii lamaano qaadaye matnigu shuduud iyo cillo ma gashay yaa soo imaan marka haddii lagu yidhah xadiidun saxiixun haddii haddii lagu yidhah saxiixun saxiix xadiidun saxiixun iyo xadiidun xasan ka asaga waxaa weye waxa shan shantii waa la helay shantii ah, shardi waa la helay shantii shardiba waa la helay xoogo ma fahnay intaa mise ku celinaa yah oka alxamdulillah adaan fahnay laakin low ikhtasar wuxuu kuleeyahay hase ahaatee hase ahaatee sida qaalibka waa sidaasoo saxiixul isnaad haddii lagu yidhaahdo matni laguma kafaalo qaadin matni laguma kafaalo qaadin oo matni maxaa laga cabsanaya inay ku jirto laguma kafaalo qaadan baa tiri maxaa laga cabsanaya shuduud iyo cilo soo saama sida qaalibka saa ha ahaato wuxuu ku leeyahy musanifka laakin low ikhtasara xaafidun nin muxadithoo xaafida hadduu ku gaabsado xaafidkaasoo muctamadun la cuskado ereygiisa iyo hadalkiisa calaa qowlihi hadalkiisa la cuskado hadduu ku ku kaaftoomo haadaa xadiithun saxiixu lisnaad bas hadduu iska yidhaahdo oo unan wax kale sheegin walam yadkur uuna sheegin lahu xadiidkaasi cilatun cilo una u sheegin fadaahiru sida muuqata sixatu lmatni matniga inuu saxiix yahay baa laga qaadan liana alasla sida asalka waxay tahay cadamu lcila cilo inaysan jirin wa cadamu shuduudi shuduud inaysan jirin baa asala ninkii xaafidka ah ee muxadidkaana cilana ma sheegin shuduudna ma sheegin sanadkina waa kuu damaanan qaaday marka inuu matnigana fiican yahay baa laga qaadan hadday cilo iyo shuduud jiri laha kama aamuseene kama aamuseene saasuu ku leh macnaa qowli tirmidiyi wa kayrihi xadiidu xasan saxiix eray waxaa jirta tirmidi uu ku badan yahay keyrkiina waa laga helay laakiin imaam tirmidi ba fii sunanihi iyo jaamiciisa aad ugu socod celiya waa maxay xadiiثun xasanun صaxiixun xadiiثun xasanun صaxiixun mu ku badan yahay xasan iyo saxiix see iskuu keentay xasan waaban ogaano tacriifkiisa garanay saxiixna tacriifkiisa garanay martabadooda waa kala sareeyaanoo saxiixa sareeya isku meel ma galaan hal xadiida seed xasanun saxiixun u wada keeni kartaa laba martabo oo aan isku manzile ahayn seed iskuu keentay tanaa lagu qabsaday oo ishkaal dadka galay ina daahira hadihi lcibaara cibaarada noocan oo kale ah xadiidun xasanun saxiixuntan lafdiga noocaasa cibaaro la dhahaaye ee lagu dhawaaqay ama lafdiga waa iska dhigi kartaa ina daahira hadihi lcibaara hadihi lafda lafdigan daahirkiisa iyo muuqaalkiisa mushkilun wey oo mid ishkaal keenaya oo dadku ay maaratay ku adkaan karta ishkaal baa keen iyu keeni muxagee ishkaalka wajhul ishkaalka waxaa weeye liana alxasana xasan yataqaasaru waa ka gaaban yahay can darajati saxiix saxiix darajiisa ka hoseeya fa kayfa yujmacu see loo kulmin marka baynahumaa saxiix iyo xasan maca tafaawuti martabatihimaa ayagoo martabadooda ay kala sarrayso see hal boos loo wada dejin karaa oo isla markaa mid walbaba xadiidkii xasanna u noqon karaa saxiixna u noqon karaa inuu saxiix noqdo xasan meesha laga saaro oo xadiidka uu ka koreeya xasan iyo in xasan loo daayo oo saxiix buuna gaarsiisnayn labadaa midun weeyaan see marka labadooda meel iskugu imaadeen ayagoo isku martaba ahayn wuxuu ku leeyay walaqad ajaaba alculamaau culamadu waxay ka jawaabeen can maqsuudi tirmidi tirmidi maqsuudkiisa iyo ujeedadiisa markuu leeyahay xasanun saxiix dantuu ka leeyahay ujeedadiisa culamadu way ka hadleen min hadihi alcibaara cibaaradan maqsuudkuu ka leeyahay biajwibatin jawaabay ka bixiyeen mutacadidatin badan oo la tiriyey axsanuhaa jawaabta ugu wanaagsanna maa qaalahu alxaafid ibnu xajar wey xaafid ibnu xajar hadalkiisa ugu wanaagsan fii nuqbat alfikri wairtadaahu suyuuiyu asuyuuina uu raalli ka noqday irtadaahu uu raalli ku noqday ee ku raacay asuyuuiyu suyuudina waa ku qancay oo ku raacay ila waa qof soo naqliya war cusub keena iyo ku raaco wey ibnu xajar baa ugu horeeyey qof sida uu ola jeedo xasanun saxiixun xaafid tirmidi qof ka hadla suyuudina waa ku raacay wa mulakasuhu warka marka xaafid ibnu xajar uu yiri murtidiisa waxaa weeye mulakasuhu warka murtidiisa mulakhas la dhahaa ah, warkii oo intii isagoo fara badan inta murtidi ahee lubiga ahee qiimaha leh kooban oo khulaasa ah yaa waxaa la dhahaa mulakhas wmulaqasuhu warka xaafid ibnu xajar uu xasanu saxiixun wuxuu oola jeeda tirmidi uu ka waramay maa yeli wax soo socdo wey maxay tahay wuxuu yihi imaamu xaafid xaafid ibnu xajar wuxuu yihi in kana lilxadiiثi isnaadani faakhara falmacnaa anahu xasanu bاctibaari sanadi isnaadin saxiixun bاctibaari isnaadin aakhar nuqbaa kusoo maray ah, timu noo soo naqliyo hadan mar labaad xadiidkan asagae uu leeyahay imaamu tirmidi xadiidka uu leeyahay xasanu saxiixun yaan dib ufiirinaynaa asagaan dib ufiirinaynaa xadiidkan ma xadiid hariibaha oo hal dariiqun ku yimid mise waa xadiid laba dariiq ku yimid hadduu hal dariiq ku yimaado xasanun saxiixunta wuxuu oola jeedo waa la gartay hadduu ka wad laba dariiq ku yimidna xasanun saxiixunta si kala lagu xumbaari saasuu leeyahy in kaana lilxadiidi xadiidkaas xasanun saxiixu leeyahy tirmidi hadduu leeyahay isnaadaani laba sanad yani laba dariiq buu leeyahy markaa laba dariiq buu leyahy markii laleeyahay qariib miya casiiz waaye a waka in kaana lilxadiidi isnaadaani haduu yahay iyo fa akhara ka badan akharada waxaa soo geli mashhuurkii baa soo geli xadiidka laba sanadii ka badan buu leeyahy falmacnaa macnuhu waxaa weeye annahu xadiidkani xasanun waa xasan biictibaari isnaadin sanad haddii la ictibaaro saxiixun saxiix weeyaan biictibaari isnaadin aakhar sanadka kale haddii la fiiriyo saas u wadaa xadidka laba dariiq buu yeeshay dariiq kasta xadiidka waa isku matni waa isku mid laakiin laba sanad buu leeyahy sanadkaas rijaashiisa markaan saa u fiirinay oon miisaanka saaray waxay noqdeen rijaalu saxiix bay noqdeen rijaal asaxiix labdigooda waa taam sanadkaa kale rijaashiisi markaan fiirinay sanadka aan fiirinay rijaashiisi waxay noqdeen martabatu xasan bay ku wada jiraan oo ma gaari karaan martaba saxiix ma gaari karaan matnigiina waa wada leeyihiin markaasa waxaa leey kuwa rijaalu saxiixa matnigoodii waxaad oga dhigtaan saxiix ooga dhiga ilaa iyagii baa rijaalu saxiixe eh. kuwa rijaalxasanka matnigoodana xadiidka markaad maraysaan waxaad tirahdaa xasan dhaha waa isku hal xadiid see la dhihi hal mar baa lasoo gaabsada waa laska dhahay xasanun saxiixun ba laska dhihi xasanun saxiixun waa soo gaabsatay marka xasanun biictibaari hada sanad sanadkaa rijaashiisa markaas fiirisa xadiidku xasan wey saxiixun saxiix weeyaan biictibaari hada sanad sanadkaas rijaashiisa saxiixata markaad fiirisana saxiix weeyaan xadiidka saasaa loola jeeda waa goorma waa hadduu xadiidku laba sanad yeesho wey ba wa in kaana lahu isnaadun waaxidun xadiidku hadduu hal sanada leeyahay waaba qariib halkaa dariiq basuu ku yimidba isagoo hal dariiq ku yimid bu haddana wuxuu leeyahay imaamu tirmidi xasanun waa xasan lagu daray saxiixu saxiixa ayuu leeyahy falmacnaa macnuu waxa weeyaan marka hadduuba sanad keliya ku yimaado annahu xadiidkun xasanun xasan weeyaan cinda qowmin qoom agtood min almuxadisiina muxadisiinta kamida saxiixun waa saxiix cinda qowmin qowm agtood aakhariina kale maanaa halkaa hal dariiq buu ku yimid hal dariiq hadduu ku yimid xasanun saxiixun wuxuu xaafidku uleeyahay imaamu tirmidi uleeyahay culummadii baa isku khilaaftay rijaashan rag waxay dhaheen war raggan waa raggii saxiixa warin warinayay sidaa darteed annaga xadiidka waxaan u aragnaa ah, saxiix kuwana waxay dhaheen ma ahee saxiixa raggan ma dhanna xasan raggii warinaya wey sidaa darteed xadiidka waa xasan ma iskhilaafnay haa qola walba khilaafkooda loo ictibaaro qola walba khilaafkooda loo ictibaaro leanno daliil ma hayna aan ku kala rajaxno sidaa darteed waxaa la dhihi saxiixun cinda qowmin xasanun cinda qowmin marka labadaasi dariiq labadaas qaab baa looga jawaabay labada qaab marka midna waa walcadaf baa ku jira midna ow tashkiikia ku jirta midna ow tashkiika ku jirta marka xasanun marka ay eh, xadiidku laba dariiq leeyahay laba dariiq markuu yahay maxaa la dhihi xasanun ow saxiixun baa dhihi xasanun ow saxiixun oo kaley noqon marka xasanun biictibaari hada sanad marka la fiiriyo ah, sanadka haddii la fiiriyo eh, mxuu aha saxiix eh, biictibaari hada sanad a ah. a ah? la saxiixun ha midka hore midka hore laba dariiq leh maxaan dhehna xasanun w saxiixun baan dhehna xasanun wa saxiixun sax wey yani waxaan dhehna xasanun waa xasan marki dariiqaa la fiiriya haddii saxiixun waana saxiixoo run ah marki dariiqaa la fiiriyo saasuu noqonaya kuwan markuu hal dariiqa yahay ee laisku haystana marka laisku haystana maxaan dhehena saxiixun wey xadiidku ow amase xasanun xasan wey a ila waa lasku khilaaf baa taagan meeshi khilaaf baa taagan marka shaki baa meesha soo galay saasay noqonaysaa nacam fakaana alqaa'ila qofka ku hadlaaya sidaas xasanun saxiixun leh yushiiru waba asagoo ishaaraya ila alkhilaafi khilaaf waa isagoo ishaari bayna alculamaa ay iskhilaafeen fi lxukmi xukunkana isku khilaafeen calaa hada alxadiid ay xukumeen xukunka ay xadiidka xukumeen khilaaf ka dhexdhacay muxadisiintuu ishaaraya markuu leyahy xasanun saxiixun waa markuu hal dariiq leeyahy aw mase lam yatarajax ladayhi agtiisa ooma kala rajaxnaanin alxukmu xugun biaxadihima labadaasi qowl ee iskhilaafsan midkood inuu xukumo rajaxo ooma kala rajaxnaanin markaasuu marka iska soo qaata wuxuu leeya xasanun aw amase saxiixun weeyaan taqsiimu lbagawi axaadiitha almasaabiixi alimaamu albagawi kitaab buu leeyahay la yidhaahdo misbaaxu sunna aw masaabiixu sunna masaabiixu sunna kitaabkaas taqsi qaybu kitaabka u qeybiyey qeybaha u qeybiya iyaguna ishkaal bay keentay sida kitaabka uqeybiye baqawi kitaabkiisa waa kitaab maطbuuc oo yaalo wey wuxuu uqeybiyey aلصxaax wاlxisaab aلصxaax wاlxisaab صxaaxa ah, wuxuu ola jeedaa wixii bukhaari muslim ku sugan xisaabna wuxuu ola jeedaa wixii bukhaari muslim aan ku jirin walow saxiix ba ahaadee xasan buu ku magacaabi ah, waa dariiqa isaga uu leeyahay wey daraja alimaamu اlbagawiyu alimaamu اlbagawi wuxuu qaaday oo raacay fi kitaabihi اmasaabiix almasaabiix iyo masaabiix sunna waa la yihahda calى اصطilaaxin kitaabka isaga waxaa isagana eh, soo aruuriyey oo tahdiibiyey oo ziyaadaadna ku daray alkhaiib الtibrizi mishkaat اmasaabiix midka la yihahdo mishkaat almasaabiix kitabka la yihahdo oo kitaab fiican wey asaga kudhihiiso ah, nin baa walt weydina lahaa qolaha wadwato kitaabkaas oo mishkaat lmasaabiix tabliiqa wadwatee ma kitaab fiican ba nimanka tabliiqa tabliiqa dee riyaad saalixiinba way wataan riyaad saalixiinba way wataan marka eh, صaxiix iyo xasan iyo daciif intaba waa leeyahy sheekh alalbanina raximah اllahu tacala waa takriijiyey mishkaatu masaabiixa waa takriijiyey marka kaa hala ictimaado oo daciifkii iyo kala saaray saxiixii kala saaray daraja alimaamu lbagawiyu wuxuu qaaday oo raacay fii kitaabihi lmasaamiix wuxuu raacay cala isilaaxin khaasin isilaax khaas ah lahu asaga u gaara asaga keligii isilaaxa looga horeerin buu samaystayba waa sida ibn xibaan uu sameeye o kale ataqasim walanwac bu iskaga magacooda kitaabkiisa saa iskale alkitab aliveri saa rabta uqoro ah, saa rabta wax kaa daba hadli ma jirto wixii de kaa daba hadlana meelaha kale ka hadlay kitabkaada ma soo faragashan karo nin la yidhaha abubakr ajazairi raximah llah aw xafidahu llah weli dhibashadiisa ma maqal isagoo laakin aad cad u ahaa waaye masjid nawowi yuu ka yahay mudaris xalqada xalqu kuleeyahy kitaabu tafsirah buu leyahy o la yidhaha aysar tafaasir aysar atafasir kitaabkiisi waxaa la damcay culamada waxay dhn war kitaabka waxba isdhexyaaxsana aan bal hagaajino oo tahdiib ku sameyno oon takhriijino hooma dhawaan kartaan bu yiri kitaab haddaad rabtaan meelaha idin kitaab kale qorta adin kitaab kale haddaad rabtaan qorta bu u dhawaanina kayga nin la yidhaahdo isagana xasan maki oo jaamacat jaamicat afriqiya yuu mudiirka ahaa waktigii aniga aan soo maray celaha soo maray isagana wuxuu qoray doctoorada wuxuu ku qaatay risaala uu kaga hadlaayo mandiqadan hadda aan ku noolnahay mandiqadan aan ku noolnahay buu ka hadlayaa marka wax sax ah oo fara badanoo waa ka hadlay culamo gaarista kamiduba hataa muqaabalo ku sameeyey wax ka qorqoray oo qaarkood hadda dhinteen raxmatullahi calayhim markaasuu mandiqada wax badan ka hadlay oo hadallo aad iyo aad u qaqalafsan mobeelaha qaar ayuu oon xaqiiqada hadda waaqaca waafaqsaneen ayuu ku qoray kitaabkiisi aad baa loogu eedeeyey oo waa loo tegay waasee baa layidhi wuxuu yiri mardaartaan inaad inaqdisaan inaqdiya kitaabka daba qora lakin kitaabkayga sidaan uma yaan haysan buyiri marka rag noocaasa waa jiraan oon ogoleen kitabkooda loo dhawaado kitaabkooda in loo dhawaado aan ogoleen qaar ogoloo dhihi kitabka anig waan qoray tabarteeda kaas ninki tacliiqinow tacliiqi ah hadda ninki la yidhaahdo ah, sheekh yusuf doctor yuusuf alqardaawi xafidahu kitaabkiisa alxalaal walxaraam wuxuu u ogolaaday alimaam alalbani raximah llah inuu takriijiyo a ah, muxuu ka soo saaray marka taqriijkiisa yaa sheegi kara tamaam mina tamaam almina miya tamaam almina soo kaa maha ama malaynasa inu ha malaynaya marka calaa kuli xaal raggi waa kala duwan yihiin ninkan markaa baqawi ah dariiqu iskala yimid dariiqada waa dariiqa gariib hadi inaad xasan ku magacowdo wax allaale wixii sunanka ku sugan o dhan wixi oo saxiix ay ku jiraan aad la imaato arrinta ishkaal bay keentay daraja alimaamu lbaqawiyu fi kitaabihi almasaabiix calaa isilaaxin khaasin lahu u khaas ayuu samaystay wa huwa isilaaxa khaaskaana waxaa weeye anahu yarmuzu wuxuu calaamayni ila alaxaadiid alatii fi saxiixayn ku sugan aw axadihimaa ama midkood ku sugan biqowlihi buu ramzi oga dhigi saxiixun buu ramzi oga dhigi saxiix ramzigaas u sameeyey bukhari muslim hadii ku qoran yihiin wuxuu dhihi saxiix taasu ishkaal weyn ma basiila de waaba saxiix in kastoo inaad bukhaari iyo muslim adoo ka hadlaayo aad saxiix tiraahdo waa idaala hadal dheer wey waxaan loo sibaaren wey lakin isagoo istilaaxiisa u gaarka oga waade laa mushaaxata fi istilax lakin inaad tidhaahdo saxiixun rawahu lbukhaariyu aad tidhaahdo hadalkaas dheeran ba kusugan bukhaari baa weriya kaaga filan bukhaari baa weriye baa kaaga filan inaad tia saxiixun rawahu lbukhaariyu idaalatu lkalaam waay asaga marka wuxuu sameyni saxiix buu dhihi waxaan oola jeedaa kule haddaan ku dhaho saxiix bukhaari muslim baa weriye ama midkood baa weriye aan oola jeedaa kuleh wa ila alaxaadiid alati axaadiistii fi sunani alarbaca sunankii afarta ahaa axaadiista ku suganna biqowlihi buu dhihi xasanun xasan buu dhihi xisaam buu ku magacaabay walow saxiix ba ahaadee firi abu daawud meeqa saxiix ku sugan nasaa-i akharu laxaadiidi arbaa arbaa afarta sunankaa ah waxaa ugu saxiix badan nasaa-i marka inkastoo xagga tartiibka abu daawud baa laga hormariyaa abu daawud ayaa laga hormariyaa eh, laakiin agga hiqada iyo sixada sun nasaa-i baa ugu horeeya marka wuxuu iska leeyahay xasan axaadiis saxiixana ku jirta wa huwa istilaaxun waa isilaax buu leeya musanifku isilaaxa sheekha uu la yimid imaamu baqowi laa yastaqiimu aan toosnayn maca alistilaaxi istilaaxii alcaam ee caamkahaa markii la garab dhigo ladal muxadisiina caamka ku ahaa istilaaxii muxadisiinta agtooda caamka ku ahaa ee la yaqaanay markii loo bandhigo istilaaxan uu la yimid baqowi mustaqiima ma toosna war toosan ma ah shaki buuba keeni ishkaal kalu keeni xadiis saxiixa xasan yaa lagu magacaabi marka e, warkaa waa khilaafsanya bu kule lana wuxuu u khilaafayaa liana fi sunani alarbacati sunanka afartaa waa abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maajah afartaasa sunan arbaca la yidhaahdaaye liana fi sunani alarbacati waxaa ku sugan asaxiixa walxasana wadaciifa walmunkara fiiri xataa hadduu daciif yahay xasan muska dhih hadduu munkar yahay xasan muska hadduu saxiix yahay xasan buu dhihi marka fiiri dhanna wuxuu kala yimid taqsiir buu kala yimid dhanna ifraad buu kala yimid dhan taqsiir buu kala yimid oo gaabin buu kala yimidoo ee de daciifa ah ama maaratay munkara iyo xasan ku magacaabi waa taqsiir dhinacna wuxuu kala yimid ifraad iyo qulugu buu kala yimidoo xadiis saxiix ah ayuu xasan yidhi dhinacna xadii e, ifraad buu kala yimid oo waxaa ujeedaa ha ifraadka tafriidka waa hoos buu usoo dhacay xadiis saxiix xasan usoo dhg usoo dhigay tafriid buu la yimid dhinacna ifraad buu la yimid oo xadiid daciifa ayuu kor u qaadee wuxuu yihi xasan labada marka lagu haystaa lianna fi sunani arbacati saxiixa walxasana wadaciifa almunkara lidalika sidaa darteed yunabaha ibnu salaax wanawowi way tambiihiyeen way caddeeyeen calaa dalika arrinkaasay tambiihiyeen si ayna daalabatulcilmiga oo u kadsoomin oo kitaabka misbaaxu sunaha ama masaabixu sunah libagawi intay xasan arkaan xadiis daciifa laga yaaba inuu yahay ayna ula soo ordin ah way tmbihiyeen way cadeeyeen u fiirs kuleeyahay faymbai waxaa haboon calى اqaari'i ninka akrinaya fi kitaabi masaabiix kitaabka ninka akrinaya an yakuna calىa cilmin ogaansho waa inuu ku sugan yahay can isilaaxi baqawiyi waa inuu cilmi uleeyahy baqawi isilaaxiisa alkhaas ee gaarka ah fi hada kitaab kitaabkan u gaarka ah ku maamulo cinda qowli marki uu leeyahay can اlaxaadiiثi saxiixu aw xasan isilaaxa u gaarka ee ah uu ka wado waa inaad garanayso haddii kale saxiix baad iska dhehaysa xadiid daciifa ah, yaad xasan iska dhihi ama munkarba ah ama mid xasan saxiix gaarsiiya ma xasan dhihi alkutub alati min madinaati alxasani xadiidka xasankaa ah, meelaha loo malaynayo ay ku badan yahay kutubta laga alifay xasan xagee u badan yahay lam yufrid ilculamaa bu horta ku leh culumadu mayna keliyeelin kutuban kutub khaasatan u gaara ah, bilxadiidi alxasani almujaradi xadiid xasan mujarad kutub laga alifay oo ay alifeen ma jirto kamaa sida afradu saxiixa saxiixa mujaradba ay u ifraadiyeen oo u kala yeeleen fi kutubin mustaqila kutub mustaqila oo u gaar ah si saxiixa looga sida saxiixa looga alifay bukhaari iyo muslim waxay ka alifeen axaadiisa saxiixada ee mujaradka sidaasoo kale ma jirto kutub xasanka keligii laga alifay laakina hunaaka meeshaa waxaa ah kutuban kutub yakthuru fiiha uu ku badan yahay dhexdooda wujuudu xadiidi lxasani xadiidka xasanka in laga helo kutub ay ku badan tahay baa jirta oo xasanka ku badan fa min ashhari tilka kutubi kutubta xasanka aad ugu badan waxaa kamida ah ugu mashhuursanna jaamicu tirmidi ah, kitaabka jaamicu tirmidi la yihah sunan tirmidi waa la dhahay almashhuur bisunani tirmidihi mashhuurka ku ah fa huwa aslun fi macrifati xasan xasan in la gartada asl isagaa u ah tirmidi afkaba ka qaadi mahayo xasanun saxiixun xasanun min hada alwajhi xasanu gariibu xasan ninka soo ibraaziye banaanka soo dhig waa saga watirmidiyu tirmidi huwa aladii waa midka shaharahu xasanka mashhuurka ka dhigay fii hada kitaabi kitaabka dhexdiisu mashhuur oga dhigay wa akhara waana badiyey min dikrihi xasan sheegidiisa kitaabkiisa gudihiisu aad ugu sheegsheegaa laakiin yanbaqii waxaa haboon buu kuleeyahay atanabuhu in lagu baraarugo ilaa ana nusakhahu kitaabka jaamicu tirmidi la yiraha mas-uultirmidi nuskhooyinkiisa takhtalifu way iskhilaaftaa fii qowlihi hadalka uu leeyahay tirmidi xasanun saxiix iyo wanaxwihi nusakdu way iskhilaafaan oo nuska waxaad arkaysaa xasanun saxiixun ku qoran nusakh kalena waxaa ku qoran saxiix keliya ama xasan besa ama xasanun gariib marka waa inaad intaad nusakda muctamadka ee xoogga leh ee aad loogu kalsoon yahay ee si fiican looga baarandegay nuskhadaada waa inaad aad muqaabalo ku samayso oad isku fiiriso oo deena aad isku saxdo in la isku saxdaa fiican in la isku saxaa fiican lakin ynbaqi atanabuhu ah, in la weersanaado ilaa ana nusakhahu tirmidi nusdiisa jaamicu tirmidi nusakdiisa takhtalifu way iskhilaaftaa fii qowlihi bay isku khilaaftaa xasanun saxiixun wanaxwi way isku khilaaftaa facalaa aalibi alxadiidi xadiidka ninka dalbaayo waxaa korkiisa laga rabaa alcinaayatu inuu daryeelo biikhtiyaari nuskati lmuxaqaqa nuskada muxaqaqada doorashadeeda inuu cinaayo iyo ihtimaam gaara siiyo walmuqaabalati wa nuskati lmuqaabala nuskada la qaabishiiyey biusuulin usuul muctamada la cuskaday muqaabalo waxaa la yidhaahdaa kitaabkan aan soo qaadani soo taysiir mustalax aha midkaa kale awalkii kale jaldiga jecsan lahaa a midkana yaad la soo qaadi markaasaa dee lasku saxaya laisku maqaabileen muqaabalataasa la yihahda a mathalan sheekhaadaad wax ka qorqortay wixii uu afka ka sheegay oo aad ka qorqoraysay iyo kitaabkiisii baad isku isqaabilin almuqaabala la yihahdaa markaas adee wixii ku dhaafay iyo wixii kaa khaldamay iyo wixii aad nusqaanood la imaatay iyo wixii ziyaadada ku dartay halkaasaad ku sixi saasaa muqaabala la yihahda marka u fiirsa ku leh facalaa daalib xadiidi alcinaayatu biikhtiyaari nuskati lmuxaqaqa in la doorto nusqooyinka muxaqaq ah ee inti eh, makhduudadii lala doontay makhduudadii gacantii uu ku qoray sheekha kitaabka lala doontay la xaqiijiyey walmuqaabalati iyo nuskhada nuskadaasi lala qaabiliyey biusuulin usuul la qaabiliyey muctamada la cuskaday usuul muctamada oo la cuskaday oo muxaqaqa ama mabu laga soo naqliyey mukhadadkii kitaabka nuskhooyinka waa inaad wax ku qaabilisaa bu kuleeyahy oo aad ihtimaam siisaa taasaa marka la qaadan oo xasanu saxiixunta iyo wuxuu leyahy tirmidi ba meesha kale ee xasanka uu badan yahay sunanu abi daawuud wey sijistani faqad dakara abu daawuud wuxuu sheegay fii risaalatihi risaaladiisi ilaa ahli makata reer maka uu qoray markuu kitaabka sunanka qoray baa waxaa layii lasoo weydiiyey war kitaabkan isilaaxiisa maa lasoo sheegin ah, ma saxiix ba ma xasan ba muxuu yahay ku jira daciif markaasuu risaalo qoray risaalatu abi daawud ilaa ahli maka loo bixiyey waa mabuuc mabuuc weeyaan oo mutadaawalo waa taallaa warqadiisaasi risaaladiisaasi anahu yadkuru wuxuu sheegay wuxuu sheegay anahu yadkuru inuu sheegi fiihi kitaabkan sunankaa asaxiixa saxiix inuu ku sheegi buu sheegay wamaa yushbihuhu wax saxiixa shabaha wa u dhow waxa saxiixa shabahe u dhow waa xasane wamaa kaana fiihi wahnun wixii dacfi ku suganna shadiidun daran oo dacfigiisu aad u daran yahayna bayantuhu waan cadey bayantuhu waan caddaynayaa buu leh wixii dacfigiisa uu aad u daran yahay on kitabkayga ku sheego waan caddeyn meelaha qaar baad arkaysa soo kule xadiidun munkar soo kule ad arkaysa abu daawuud wamaa lam yadkur fiihi shayan wuxuuna sheegin bayanahu wma kaana fiihi wahnun shadiidu bayano waa cadaynaya wamaa lam yadkur fiihi shayan wuxuuna shayba ku sheegin oo uu kaba aamusana shiba ka dhahana fa huwa saalixun saalix baa la yidhaahdaa saalixuna xasan bay ku fasireen fa binaan calaa dalik risaaladaas abu daawuud uu qoray kitaabkiisana uu kaga warramaya sunanka inagoo wax ku binaynayna ku aasaasayna ku dhisayna idaa wajadnaa haddaan hello fiihi kitaabka abu daawuud gudihiisa xadiiثan xadiiث haddaan ku aragno lam yubayin unan cadaynin huwa abu daawuud dacfahu daciifnimadiisa unan cadaynin walam yusaxixhu una saxiix axadun qof oo min alaimati اlmuctamadiin culummada muctamadiinta la cuskada mid kamid oo saxiixnimadiisa sheegayna uusan jirin asagana daciifnimadiisa musanifkaba unan cadaynin fahuwa midkaa uu ka aamusay xasanun xasan weeyaan cinda abi daawuud buu xasan yahay marka saalix baa la yidhaahdaa waana xasan baa loo jeedaa cinda abu daawuud raximah llahu tacaala cinda abi daawuud sunanu daara qudni meesha kale ee xadiidka xasankaa ah aada looga helo waxaa weeye sunanu daara qudni alimaamu daara qudni sunankiisa isagana madbuuc mutadaawil wey faqad nasa daaru qudniyu wuxuu caddeeyey oo ku dhawaaqay calaa kathiirin in fara badan oo minhu xasankii kamid a fi hada alkitaab kitaabkaa sunankaabuu in badan xasan xasannimada caddeeyo intuu sheego xasan rawa xasan ule xadiithun xasan xadiithun xasan uu leeyahy xasanun ayuu in badan ku celceliyey fqad nasa daara qudniy wuxuu cadeeyey calىa kahiirin wax fara badan oo minhu kitaabkiisa minhu xasankii kamid a fi hada kitaab kitaabka dhexdiisa in badan ku sheegay naam asaxiixu ligayri afartii milgari ya wallahu aclam wsala allah waslm ala nabiyina mxamed